بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan qaadanaynaa taabicigii labaad waa caamir ibni cabdillaah atami التmيمي reer بني تmيم ahaa macnaha caamir بن cabdاللaahi taariikhdiisaanu baranaynaa waana taabicigii labaadee kitaabka intaha wuxuu ku soo ekaaduu ku soo gebagaboobuu ku intihooday الزhd zuhdiga ilىa ثamaaنiyaةi sideed sideed xaggooda ayuu ku intihooday زuhdigii fii muqadami fii muqadamihi midka ugu horeeya fii muqadamatihim sideedaa midka muqadimkee horseedkee ugu horeeyana waa caamir bni cabdillaah atamiimiy calqamata bin murtad nin la yidhaahda ayaa sidaa markaa yidhi naxnu anagu al'aana haddeertaan fi sanati araabicata cashar sanadkii afariyo tobanaad baanu ku jirnaa oo lilhijrati hijradii hijradii nebiga sanadii afariyo tobanaad ka ahayd wahaahum kuwaas wahaahum ulaa'i kuwaasi alhudaatu waa kuwii hudaadka ahaa kuwaasi waa kuwii la hanuuniyey alhudaatu waa kuwii la hanuuniyey albunaatu ee markaa wax dhisahayey diinka iyo axkaamtiisa iyo dadka muslimiinta meexay u baahnaayeen iyo raggii dhisahayay waaye oo min kiraami asaxaabati saxaabada kuwa ugu fiicfiicane ugu karaamada badan ah iyo wa kibaari taabiciyiin taabiciyiinta kuwooda u waaweynaa taabiciyiinta kuwoodii waaweynaa iyo saxaabada kuwoodii ugu fiicfiicnaa ee karaamada badnaayee la hanuuniyey ee wax dhisahayay waaye yakhtatuuna waxay calaamadaynahayaan oo ay jeexayaan madiinata albasra magaalada basra biamrin amar sababtii bayna ku calaamadaynayaanay ku xuduudaynahayaan ama ay ku jeexayaan oo min khaliifati lmuslimiin muslimiinta khaliifkooda uga yimid waa cumar bn khaaab radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdo wa ardaahu allah raaligeliye mar allaala markay takhdiidkaa samaynahayaan waa magaalo cusub oo la rabo in la soo dego taasay takhdiidinayaan way sumadaynayaan marka calaamad bay u samaynayaan oo way jeexayaan magaalada basra waa amar khaliifka muslimiinta xaggooda xaggiisa uga yimid oo cumar ibnukhadaab ah ilaahay ha ka raadi noqdee falaqad cazamuu waxay goosteen muslimiintii calaa an yajcaluu inay ka yeelaanay ka dhigtaan min almadiinati aljadiidati magaaladaa cusub magaalada jadiidadee basraa inay ka dhigaan inay ka dhigaan mucaskaran lijuyuushi lmuslimiin mucaskar inay uga dhigaan xero lijuyuushi muslimiina muslimiinta ciidankooda alghaaziyati kuwaasoo ku duulahayay fii bilaadi faris faris bilaadeeda wa qaacidatan inay qaacido ka dhigtaan meel qaacidaa ama saldhig ah oo lidacwati dacwada u saldhig ah ila allaahi caza wajal dacwada ilaahay dartii dadka diinka loo gaarsiinayo inay qaacido markaa uga dhigaan meesha waa fariisin iyo meel sal u ah dacwada iyo waa manaarad manaarad iyo calaamad liiclaa'i kelimatihi ilaahay kelimadiisa kor noqoshadeeda iyo ku korqaadkeeda fi lardi arlada dhexdeeda inay basra markaa noqoto wahaahiyadii jumuucu lmuslimiin waa kuwa oo jumuucdii muslimiinta ah jameecadii muslimiinta ahayd wahaahiya tani wahaa hiya tan tan ayada ah dii jumuuci lmuslimiin waa muslimiintii jumuucdoodii waa ciidankii ama kooxdii muslimiinta ahaa tarxalu waxay u soo guurahayaan ila almadiinati magaaladii magaaladii ayay u soo guurahayaan magaaladii alfatiyati ee cusbayd magaaladii dhallinyarada ahayd ee cusbayd yay min kulli makaanin jiha kasta uga soo guurahayaan oo fii jasiirati alcarabi carab jasiiradeeda ka mid ah min najadin min alxijaazi min alyamani meelahaasay ka soo guurayaan waxay ka soo guurahayaan najd iyo xijaaz iyo yaman waxayna u soo rexlanayaanay u soo guurayaan magaaladii fitiyada ahayd ama dhallinyarada ahayd ama markaa cusbayn liyakuunuu si ay u ahaadaan calaa faqrin waa dhufays faqrisay markaa u ahaadaan liyakuunuu calaa faqrin macnaha inay ahaadaan meesha fuqriga waa meesha ee dhufayska ah ee muslimiinta markaa laga ilaaliyo oo min fuquuri lmuslimiin muslimiinta fuquurtooda markaa ka mid ah waa furin calaa faqrin furin dusheeda oo min fuquuri lmuslimiin muslimiinta furiyaashooda markaa ka mid ah wa kaana fii jumlati almuhaajiriin kooxdaa soo hijrootay hijrada ahaan u soo baxday waxaa ka mid ahaa ilayha basra xaggeeda min najadi nejidna markaa uga timid fatan wiil dhallinyaro ah oo min bani tamiimi reer bani tamiim u dhashay oo yudcaa loogu yeero caamir ibni cabdillaah atamiimiyu alcambari ee reer cambari markaa ahaa kaana caamir ibni cabdilaahi wuxuu ahaa yowmaidin maalintaa fatan wiil dhallinyaro ah fati ahaa oo fii bawaakiiri sida dhallinyaronimada iyo bawaakiirteeda markaa ku jira wiil yar oo dhallinyaroa ayuu ahaa oo dhallinyaronimada bilowgeeda markaa ku jira bawaakiirteeda markaa ayuu soo baxahayo sinnaa iyo dhallinyaronimada bilowgeeda markaa ku sugan ad ihaabi maqaarkiisa uu jilcan yahay maqaarkiisa iyo haragiisuu markaa jilcan yahay inan aad aan u duquubinoon adkaanin ee dhallinyaro hadda soo baxaya markaa ah rayaano shabaabi dhallinyaronimadiisuna ay buuxdo rayaan ay tahay cukan tahay ama ay buuxdo shabaabnimadiisa wadii alwajhi wejigiisana uu qurux badan yahay wejigiisuu markaa dhalaalaya zakiya nafsi nafsadiisu ay zaki tahay tahiran tahay oo wax dembiya aan markaa samayn taqiya alqalbi qalbigiisana cabsi alla ku jira taqi ahoo qalbigiisana uu markaa cabsanaayo wa kaanat waxay ahayd albasratu basra calaa xadaafatihaa ayadoo cusub maca xadaafatiha cusaybnaantaa magaalada mar dhow la aas-aasay ayadoo ah waxay sii ahayd min agna bilaadi اlmuslimiin muslimiinta bilaadooda midda ugu hodantinimo badan hinan xagga hodantinimada ayadaa ugu khanisanayd waaw fariha mideeda ugu fara badan bay ahayd harwatan xagga hantida sababtuna waxay ahayd limaa kaana wixii ahaa wixii ahaa yatadafaqu yatadafaqu mid ku soo burqada calayha korkeeda waxaa ku soo daadanahayay korkeeda calayha min khanaa'imi alxarbi dagaalka khaniimooyinkiisa wayansubu fiiha waxaa ku soo shubnahayay basra min adahabi annadaari dahabka nidaarka ahe khaaliska ah ee saafiga ah ayaa markaa meesha imaanahayay ayadoo magaalo cusub ah haddana saasay khinanimada iyo hantida ku heshay laakina alfataa laakiinse wiilkaa dhallinyaraha ah التميمiيiن ee reer تميiمi ah caamir ibni cabdillaahi waaye lam yakun muusan ahayn lahu asaga arabun mid dan ka galay fii daalika kullii arrintaa dhammaanteed dahabkaa khaaliska ah waxaa hantida ah xoolahaa faraha badan mid dani oy ka gashayoo dan ka lahaa ma ahayn baa la yidhi falaqad kaana wuxuu ahaa zahaadan mid zaahid ah zahaadan ayuu ahaa mid aad isaga ilaaliya oo iska ilaalin badan bimaa fii aydi nnaasi waxa dadka gacmahooda ku jira ragaaban mid rajayn badan buu ahaa bimaa cinda allaahi waxa ilaahay agtiisa ahaaday mucridan buu ahaa mid ka sii jeesasho badan can اdunyaa wa ziinatiha adduunka iyo dhalaalkeedii qurucdeeda muqbilan mid qaabilid badan buu ahaa calى اllah alla dushii wa mardaatihi raadi ahaashada alle wa kaana rajula basra basra rajulkeeda ninka madaxda u ah wa muqadamaha midka muqadamkee maamulkeeda hayana yowma-idin maalintaa wuxuu ahaa aلsaxaabiyu اljaliilu saxaabigii wanaaga badnaa waa abuu muusa alashcari radia allaahu canhu abuu muusa alashcariyu buu ahaa radia allaahu canhu wanadara allah ifiyo fi ljannati jannada abuu muuse wejha wejigiise wejigiisa jannada allah ku iftiimiyee kaasuu ahaa fahuwa abaa muuse wuxuu ahaa waaliya almadiinati magaalada azzaahiratae quruxda badan waaligeediibuu ahaa ninka madaxda u ah ee asaga waali uga ah ayuu ahaa oo asagaa maamulkeedii haayey wahuwa abuu muuse wuxuu ahaa qaa'idu juyuushi lmuslimiin muslimiinta ciidankooda hogaamiyahooda al ciidankaasoo almunطaliqati minhaa ka baxaya xaggeeda caadayana fii kulli itijaahin fii kulli itijaahin dhinac walba jiho walba oo la aadahayo oo diinka alle lagu difaacahayo qaa'idka juyuushka ayuu markaa ahaa wahwa abuu muuse imaamu ahliha ehelka magaalada imaamkooda ayuu ahaa wa mucallimuhum mucallimkooda waxbaro ayuu ahaa wa murshiduhum hanuuniyahoodii buu ahaa ila اllahi ilaahay diinkiisa iyo jidhkiisa ku hanuuniya caza wajalla caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye lazina waa uu laasimay caamir ibni cabdillaahi abaa muusa alashcari ayuu laasimay fii silmihi marka uu silmi ku jiro waa nabad iyo wa xarbihi xarbigiisa labadaba marka uu dagaal ku jiray markay nabadi tahayba wuu laasimahayey وصaaxibahu wuxuu la saaxibay caamir bn cabdالlah abu muuse fii xillihi mar allaala markuu xilli ku jiro ee uu degan yahay iyo wa tarxaalihi safarkiisa labadaba markuu magaalo joog yahay iyo markuu safar ku jiraba waa laazimo wuu la saaxibay faأkhada wuxuu ka qaatay canhu xaggiisa kitaab allah ilaahay kitaabkiisa macnaha qur'aankii buu ka bartay ratban asagoo qoyan طariyan oo cusub oo ah kamaa sidii nasla uu ugu soo degay calىa fu'aadi muxamedin muxamed qalbigiisa nebi moxamed qalbigiisa sida uu ugu soo degay asagoo ah ayuu qur'aankii ka qaatay abu muuse ninka caamir la dhaho wuxuu ka wariyey canhu xaggiisa xadiida rasuuli rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam xadiiskiisa صaxiixan asagoo صaxiixa mawsuulan mawsuul ahoo loo xiriiriyey biالnebiyi اlkariimi nebigii kariimkaa waaya caamir iyo nebiga waxa u dhaxay waabi muuse keliya sanad aad yaad ugu dhow rasuulka waaye waa saxiix waa mawsuuloo waa mid xidhiira biالnebiyi اlkariimi nebigii kariimkaee sharafta iyo qiimaha badnaa u xiriira ayuu ahaa wa tafaqaha wuxuu ka fahmay calaa yadayhi abi muuse labadiisii gacmood ayuu ku fahmay uu ku bartay fii diin illaah ilaahay diinkiisa caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye falammaa goortii igtamala ay u dhammaystirantay lahu asaga waa caamire maa araada wixii uu doonayay oo min alcilmi cilmi ah jacala xayaatahu noloshiisii wuxuu ka dhigay aqsaaman alaaa qayba saddexa ah. noloshiisii waa jadwaleeyeyo saddex qayb buu ka dhigay fa shadrun barna fii xalaqaati dikri goobaha xalaqaadka dikriga ayuu ku qaatay xalaqaati dikri ayuu dhex joogayo qayb ka mid ah xalaqaadka dikriga ah ayuu imaanahayey yuqri'u fiihi fiihi annaasa meeshaasuu u akrisiinayey dadka ama uu ugu akrinayay dadka qur'aanka waa fii masjidi basra masaajidkii weynaa ee basra ku yiilay qayb ka mid ah wuxuu ahaa xalaqaadka dikriga mid yimaada waa u akhrisiinahayey oo macnaha dadkuu akhrisiinahayuu barahayay alqur'aana qur'aanka fii masjidi basra basra masaajidkii ku yiilay washadr qayb labaadna fii khalawaati alcibaadati cibaadada u qaali noqoshadeeda inuu khalawaad sameeyo u gooni noqdo cibaadada ayuu sameeyey yantasibu fiihi asagoo ku dhex istaagahayay qaa'iman xaal u yahay kii taagan bayna yaday allah bayna yaday illaahi ilaahay hortiisa xataa takilla ilaa qadamaahu goomdihiisu ay noogaan ilaa ay daalaan qadamooyinkiisii gomdihiisa shadri iyo nusna wuxuu hor surnaa yantasibu asagoo suran fiihi wakhtigaa labaad qaa'iman asagoo taagan ama xaad u yahay kii taagan bayna yaday illaahi ilaahay hortiisa xataa takilla ilaa ay ay daasho qadamaahu gomdihiisa wa shatrun qaybta saddexaadna fii saaxaati aljihaadi goobaha dagaalka ayuu geynaya yasul asagoo siibahayo galka kaga saarayay fiihi meeshaa gudaheeda sayfahu sayftiisa khaasiyan xaal uu yahay kii duula ahoo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa markaa ku duula walam yatruk ogama tegin fii xayaatihi noloshiisa mawdican meel lishayin shay oo hayri daalika arrintaa aan ahayn abadan weligii saddexdaa waxaan ahayn mowdic kale oo wakhtigiisii noloshiisii ka mid ah booska ma siinin xataa duciya ilaa loogu magac daray bicaabidi basra basra caabidkeedii wa zaahidiha zaahidkii basra waxaa loogu magac daray bicaabidi اlbasra iyo wa zaahidiha wa kaana min akhbaari caamir bni cabdillaahi akhbaarta cabdullaahi bnu caamir laga soo minguuriye waxaa ka mid ah maa xadaa bihi wixii uu ka sheekeeyey axadu abnaa'i abnaa'i albasrati basra dhallinyaradeeda mid ka mid ah cilmihii basra mid ka mid ah ayaa sheeke ka sheekeeyey maalin qaala wuxuu yidhi saafartu waan safray fii qaafilatin qaafilo iyo koox oo fiiha uu ku dhex jiro caamir bni cabdillaahi ayaan safar la galay falamaa eh, goortii aqbala calaynaa korkeena uuna soo qaabilay uu soo galay alleylu habeenkii nasalnaa waxaanu degnay habeen markii la gaahay qoraxdii dhacday ayaan degnay bikaydatin meel kayn ah ayaan markaa degnay qaydadumaa meel geeda aad yaad u fara badan leh biyana laga yaaba inay markaa leeyihiin fajamaca wuxuu urursaday caamirun caamir mataacahu alaabtiisa caamir ninkiia ah alaabtiisii buu isku duway warabata wuxuu ku xidhay farasahu faraskiisiina bishajaratin geed ayuu ku xidhay wa tawala waa u dheereeyey lahu asaga zimaamahu hoggaankiisii buu u dheereeyey zimaamku waa lijaanka faraska marka la hogaaminaya laga qabto xarig dheer ayuu uga dhigay wa jamaca lahu wuxuu u usoo jamciyuu soo ururiyey min khashaa'ishi اlardi dhulka cooskii ku yiilay khashaashka arlada ayuu u soo ururiyey maa yushbicuhu wax dharjiya wa qaraxahu wuxuu ku daadiyey amaamahu faraskii hortiisa coos badan oo aad uu uga dhargoo dharjiyana waa u soo goray markaasuu faraskii hortiisii ku qubay uu ku daadiyey uma kabacdi dakhala caamir wuxuu galay alkaydata kayntii wa awqala xoog buu u galay fiiha gudaheeda awqal macnaha waa ku xeel dheeraadayo si xoog ah oo gudaha ayuu u galay faqultu waxaan idhi buuhi waa wiilkii ka sheekaynaya reer basre ahaaye fii nafsii nafsaddayda waxaan ka idhi wallaahi baan ku dhaartaye la atbacannahu raace oo raace caaw waan dabagelayaa buu yidhi ayaan idhi buu yidhi wala walaanduranna waan fiirin oon fiirin maa yasnac waxa uu ku sameeyo fii acmaaqi algaydati kayntan gudaheeda oo fi haadihi leyla caawa habeenkan ee kan ah acmaaqa iyo moolka iyo gudaha kaynta waxa uu ku sameeyo ayaan arki doonaa buu yidhi famada wuu dhaqaaqay caamir xata intaha ilaa uu gaaray ilaa raabiyatin meel sarraysa meel raabiyoo korraysa ayuu gaaray oo multafatin ay isku urursadeen ashajari geedaha multafati shajar geedaheedu ay kulansan yihiin waa meel jiq ah oo geedaheedii ay aad isugu tageen mastuuratin asturan oo ka qarsoon can ilacyuni indhaha haddii saa loo eegana aan markaa la arki karin faاstaqbala alqibla qibladii buu qaabilay waa caamir waاntasaba waa surmay qaa'iman asagoo taagan oo yusallii tukanaya isla goobtaa gudaha markuu u galo dadkii ka qarsoomay ayuu salaad xirtay intuu qiblada qaabilay famaa ra'aytu ma arkin buu yidhi wiilkii ka sheekaynahayey axsana min salaatihi wax salaadiisa ka fiican walaa akmala ka kaamilnimo badan walaa akhshaca kana khushuuc badan salaadduu tukanaya salaad khushuuc badan kaamin ahoo dhammaystiran haddana qurux badan bay ahayd falamaa goortii sallaa uu tukaday maa shaa allah intii ilaahay doonay an yusalliya inuu tukado tafiqa wuxuu guda galay caamir tadacu yadacu inuu baryahayo allaha alle oo yunaajiyu la munaajoonayo ilaahay ayuu la munaajoonahayaa uu wax weydiisanayaa waana baryayaa fakaana mimaa qaalahu wixii uu yidhi waxaa ka mid ahaa ilaahii ilaahayaygiyo ilaahaygii laqad khalaqtanii waxaad igu abuurtay biamrika amarkaaga wa aqamtanii waxaad idhex dejisood idhex sugtay ood i keentay fii balaayaa haadihi اddunyaa adduunkan kana imtixaankiisa bimashii'atika doonistaada ka kabacdi qulta lii waxaad igu tidhi istamsik qabso oo xarigga alla qabso toosnow ee diinta qabso fakayfa astamsiku see u qabsanayaa ilaahayow in lam tumsiknii haddaadan iqabadsiinin biludfika naxariistaada ya qawiyo yaa matiin allaha xoogga badan ee adagow allaha matiinka ee xoogga badan ee qawiga u saaxiibka ahow haddaadan igu saacidin qabsashadeeda se u qabsanayaa oo nafteyda u qabanayaa ugana celinayaa xumaanta ilaahi rabbiyow ilaahayow innaka adigu taclamu waad og tahay annahu sha'niya low kaanat lii hadday ii sugnaan lahayd haadihi addunyaa adduunkan ee kan ah bimaa fiiha waxa ku dhex sugan oo dhan uma bacdi qulibad layga dalbo minii xaggayga layga codsado mardaata raadi ahaasho laka adiga inaan ku helo lawahabatuhaa inaan hibayn lahaa litaalibihaa kii dalbay daalibkeedii iga dalbaday inaan siin lahaa si aan raadi ahaashadaada u helo inaan saa ahay rabbiyo waad i og tahaye fahabliya nafsii naftayda ii hibay ilaahuw naftayda gacanta ii soo geli aniga aan maamule yaa arxam araaximiin inta naxariisata allaha u naxariis badano ilaahii ilaaheeyow innii anigu axbabtuka waan ku jeclahay oo waxaan ku jeclaaday xubban jacayl sahala calaya dushayda u sahashay kulla musiibatin musiibo dhammaanteed musiibo kastoo igu dhacda jacayl ii sahlay ayaan ku jeclahay iwaradaanii bikulli qadaa'in waxaan ilaahayow ku jeclahay jacayl aan raalli kaga noqonaya qado kasta iyo xukun kastood aad igu xugmiso famaa ubaalii u aabbayeeli maayo maca xubbii laka jacaylkayga aan adi kuu qabo maa asbaxtu calayhi waxaan ku waabariistay dusheeda iyo wamaa amsaytu fiih waxaan ku galabaystayba imtixaan iyo dhib baahi iyo cudur xanuun iyo jirro waxaan ku galabaystay waxaan ku waabaristaba u aabba yeeli maayo jacaylka aan kuu qabo haddii mar micigayga yahay rabbow haddaanba ku jeclahay waxaanu mala maa asbaxtu calayhi waxaan ku dul waabaristay wama amsaytu fii waxaan gudaheeda kuwa galabaystaba faqaala arajul albasriyu ninkii reer basri ahaa ee u kurgaraayay ee meel dheer ka fiirsanayay wuxuu yidhi uma intaa ka bacdi innahu halabatnii waxaa iga adkaaday an nucaasu hurdo gamaanya iga adkaatay buu yidhi ile waa nin maantoo dhan inuu tukado rabo inuu ilaahay baryana rabaa iyo nin inuu wax fiirsado rabo isku mid ma aha waxaa iga xoog badiyoo iga qaalib noqday an nucaasu gamaanya ama lulmo fa aslamtu waan sallimoo waan dhiibay jafnaya labadayda indhood ilalkaraa hurdaan u dhiibay buu yidhi waa sallimoo waan seexday uma kabacdi maa ziltu anaamu kama aanan zulin inaan seexanayo waastayqidu aan kacahayo wacaamirun muntasibun caamirna uu suran yahay uu taagan yahay fii mowqifihi mowqifkiisii maadin uu iska wato fii salaatihi salaadiisa iyo wa munaajaatihi la munaajaadka uu ilaahiisa la munaajoonayo xataa tanafasa subxu ilaa subaxii uu neefsaday ilaa subaxii uu dhashay buu ula jeedaayo waa ilaa waagu soo caddaado waagu soo beriyey waa seexanayaa cabbaar markaa jiifaan soo kacaya weli waa taagan yahay hurdaa iga adkaanaysa saan hurdaa waa soo boodaya weli wuu taagan yahay uma kabacdi maa ziltu kamaa nanzulin anaamu waastayqa inaan hurdaayon kacaayo wa caamirun muntasibun caamirna uu suran yahay uu taagan yahay fii mowqifihi mowqifkiisii maadin uu iska sii wata fii salaatihi salaadiisii wa munaajaatihi la munaajoodka uu rabbigii la munaajoonayo xataa tanafasa subxu ilaa subxii uu soo neefsaday falammaa goortii badaa lahu ay u soo daahirtay asaga ay u soo caddaatay u muuqatay alfajaru fajarkii salaadii dhalashadeeda addaa wuxuu gutay uu dukaday almaktuubata salaadii waajibkeed waa salaadii subax umma aqbala haddana wuu qaabilay ilaahay yadcuu asagoo baryayoo tuugaaya faqaala haddana wuxuu yidhi markuu salaadii subxee tukaday allaahuma ilaahayo haa qad asbaxa waa kaasuu baryey asubxu subxi ilaahayo waa kaasaa oo waagii baryey wadafiqa annaasu dadkiina waxay guda galeen yaqduuna inay kalahayaan inay kalahayaan oo wayaruuxuuna ay soo caraawhayaan ay soo noqonayaan yabtaquuna ayagoo dalbaayuu raadinaya min fadlika fadligaaga waayo subci haddii la gaaro qof kastaa wixii fadliga allah buu doontaa qof kasta waa qaraab tagaa oo meeshii alla wax uga saqirahaya ayuu markaa aadaa daalibkii ardayga dub iskuulkiisuu aadaa jaamiciga jaamacaddiisuu aadaa gaariilaha iyo tagsiilaha tagsigiisuu aadaa dukaanlaha dukaankiisuu aadaa mudiirka xafiiskiisuu aadaa qof walba meel allaala meeshii u wax ka helaayo yaa subaxii la aadaa lagana soo rawaxaa waina likullin mid kasta oo minhum dadkaa ka lahaya ka mida xaajatan dan buu leeyahay qof kasta oo dadkaa ka mid ahna xaajo iyo dan baa u sugnaatay wa waina xaajata caamirin caamir danta ilaahayow cindaka agtaada uu ka leeyahay waxa waaye an takfira low inaad u dembi dhaafto aniga xaajadayda iyo baahida aan qabo rabbiyow waa inaad dembiga ii dhaaftaa allaahuma ilaahayow faqdi xaajatii dantayda ii gud waxaan ilaahayo baahi u qaba isii macnaha oo dembi dhaaf ah wa xaajaatihim danahoodana ilaahayow ugu dadka yaa akrama alakramiin inta wax karaamaysa midka ugu karaamada badanow allaahumma ilaahayo innii anigu sa'altuka waxaan ku su'aashay hadda ka hor alaaan saddex waxyaabood fa acdaytanii inayni labaad isiisay wa manactanii waad ii diiday waaxidan midna waad iga mancisay rabbow saddex waxyaabood ayaan kaa baryey labana waad isiisay midna waad iga mancido waad ii diiday allaahuma ilaahayow faacطiniihaa isii tii saddexaad xataa acbudaka xataa acbudaka ilaa aan ku caabudo kamaa uxibbu wa uriid saan jeclahay oo aan doono inaan kuu caabuday middaa saddexaad iigu dar intaa kabacdi bacdi uma nahada intaa kadib uma intaa kadib nahada wuu hinqaday waa istaagay min majlisihi majliskiisii alle uu ku baryaayey buu ka kacay fa waqaca basarahu araggiisiibaa calaya korkayga ku soo dhacay intaamaba ii jeedinba markuu subaxii dukadayuu ducadan ku ducaystayuu rabay inuu kaco yaa indhahaygii indhihiisii isku dhacay facalima wuxuu ogaaday caamir bimakaani makaankayga minhu xaggiisa aan ka joogay fii tilka leyla habeenka asaga ah inaan habeenkaasoo dhan kor taagnaa oo aan raaqabaynahayon ilaalinahayoon fiirinahayey ayuu markaa ogaaday fajazica wuu argagaxay lidaalika arrintaa inuu laga ogaada ma rabin cibaado inay qaas u noqoto uu rabay bay ahayd wuxuu kaynta iyo duurkaa la galayba waxay ahayd inaysan cidna ogaanin fajazica waa argagaxay lidaalika arrintaa ashadda aljazaci argagax midda ugu daran wa qaala lii wuxuu ii yidhi fii asaa asoo aad u murugaysan asi iyo murug asagoo qaba araaka waxaan arkahayaa aan u malaynayaa kunta inaad tahay tarqubunii mid i raqaabaynahaye oo i ilaalinaayo i dul taagnaa allaylata caawa yaa akhalbasra wilaalkaa reer basrow akhalbasrow waa wiilkan walaalkaee reer basra walaalkoodow inaad caaboo dhan i tarqiibinaysay oo aad i kor taagnayd ayaan u malaynayaa faqultu nacam haabaan idhi buu yidhi faqaala wuxuu ii yidhi ustur ii qari maa ra'ayta minii waxaad iga aragtay satara allaahu calayka allah kuu qariye ilaahay ceebtaada ha qariye waxaan aad ii qarisay waxaan aad iga aragtay ii qari cidna ha iiga sheegin buu yidhi caamiraasaan ahaayo waa tukanayo waa cibaadaysanaye taasuu markaa diidayaa xaaladaasuu markaa diidayaa ilaahay ha ku qariye ii qari faqultu waxaan idhi wallaahi allaan ku dhaartaye latuxaddaثani waad ii sheegaysaa oo waxaad iiga warramaysaa bihaadihi الثalaaثati saddexdii allatii taasoo oo sa'alathaa oo sa'altaha aad su'aalatay rabbaka rabbiga saddexdii waxyaabood ee midna laguu diiday labana lagu siiyaad ii sheegi ow amase la laukhbiranna waan u sheegayaa annaasa dadka bimaa ra'aytuhu wixii aan kugu arkay minka xaggaaga wixii aan kugu arkay baan dadka intaan u taga u sheeg sheega haddii kale waxaad ii sheegaysaa saddexdii waxyaabood faqaala wuxuu ii yidhi wayxaka liibaane laa tafcal ha samaynin hana i sheegin hana igu qasbin inaan saddexdii sheego liibaan ha kuu sugnaatee wayxak wayxaka liibaane laa tafcal ha falin faqultu waxaan idhi buidhi huwa maa aquulu laka waa waasaan ku dhahay huwa asagu maa waaye aquulu aan kugu dhahay laka adiga wixii aan ku dhahay waaye buu yidhi huwa maa aquulu laka falammaa ra'aa markuu arkay israarii inaan ku israarsanahay israarka macnaha waa inaan ku dheganahay oo aan daa'imahayo markuu arkay falammaa goortii ra'aa uu arkay caamir israarii ku adeegaydii ku sugnaanshaha iyo saan markaa ugu suganahay markuu arkay qaala wuxuu ii yidhi qaala wuxuu ii yidhi axadiuka waan kuu sheegayaa calaa an tucطiinii waana inaad isiisaa marka hore waxaan kugu sheegayaa calaa an tucطiyanii inaad isiiso oo aad iga qaada cahd allaahi ilaahay ballantiisii wa miihaaqahu alaa tukhbira inaadan u khabrin bidaalika arrintaa axadan qofna waxaan aad igu aragtay inaadan qofna u sheegin balan iga qaad buu yidhi axdi alleh faqultu waxaan ku idhi laka calaya laka waxaa kuu sugan calaya dushayda cahdullaahi ilaahay cahdigiisii wa miihaaquhu ballantiisa adag allaa ufshiya inaanan kaa faafinin laka adiga siran sir maa dumta xayan inta aad nooshahay intaad daa'im ku tahay nolosha inaanu qofna u faafinnon sirtaan kaaga sheegin faqaala wuxuu ii yidhi ta koowaad lam yakun ma ahayn shay-un shay akhwafu laygu cabsi badan yahay calaya korkayga fii diinii diinkayga min annisaa'i dumarka waxaan aad diinkayga uga cabsanayay dhinaca dumarka waayo nin aad dumarka u jecel baan ahaa sidaa darteed diinka inay iga fidneeyaan ayaan naagihii uga baqay fasa'altu rabbii rabbigay baan weydiistay an yanzaca inuu ka siiba min qalbii qalbigayga xubmihunna jacaylkooda jacaylkooda oo dhan inuu ilaahay qalbigayga ka bixiyo faistajaaba lii waa iga ajiibay ilaahay ilaahay waa ii ajiibay oo wuu iga aqbalay xataa sirtu ilaa aan noqdoon ahaaday maa ubaali inaanan u aaba yeelin imra'atan ra'aytu manaag baan arkay am jidaaran mase derbi gidaarka sida ay markaan hor istaago uusan dareen iyo waxyaaba igu dhalanin hadday naag horteeda soo istaagtana saasoo kale noqday buu yidhi waxaa isku mid ii noqday gidaarka iyo dumarka ilaahay baa iga ajiibay faistajaaba lii xataa sirtu ilaa aan noqdoon gaaray maa ubaalii imra'a inaanan u aabba yeelin ma dumar baan ra'aytu am jidaaran arkay mise gidaar dhagax iyo naag inay isku mid ii noqoto faqultu waxaan idhi buu yidhi wiilkii haadihi waaxidatun waa tii koobaad fama ahaaniyatu ta labaad maxay tahay faqaala wuxuu yidhi ahaaniyatu midda labaad waxay tahay annii anigu sa'altu waan weydiistay rabbii rabbigay allaa akhaafa axadan inaanan cidna ka cabsanin hayrahu asaan ahayn ilaahay kayrkiisa inaanan ka baqin fastajaaba lii waa ii ajiibay allo waa iga ajiibay xataa an ilaa aan anigu wallaahi baan ku dhaartee ma arhabu shay-an aanan ka cabsanin shay filardi dhulka ku sugan walaa fi samaa xataa samada ku sugan siwaawa asagaan ahayn wixii ilaahay ka soo haray inaanan ka baqinba faqultu waxaan idhi fama aلثaaliثa ta saddexaadna maxay tahay faqaala wuxuu ii yidhi sa'altu rabbii rabbigay ayaan weydiistay an yudhiba inuu iga tagsiiyo iga qaado canii xaggayga annawma hurdada xataa acbudahu biاllayli ilaa habeenkii iyo wالnahaari aanu caabudo kama uriidu saan doono famanacanii haadihi الثaaliثa taa saddexaad alla waa iga manxiyey subxaana wa tacaala layma ogolaanin layma siinin waayo maslaxadiisa allah garanaya subxaana wa tacaala hurdadu waa shayga lagu kaalmaysto cibaadada sidaa darteed laba maalin qofkaan indhaha isku geynin oo aan hurdin maalinta saddexaad waad arkaysaa siduu markaa yahay xaalad xun buu markaa ku sugnaanayaa xataa axaadiista qaar baa tilmaama adoo salaad ku jira hadday nucaas iyo gamaanyo ku qabato seexo ilaa hurdadu ay kaa baahbaahdo ilaa hurdadu ay kaa tagto waayo qofka waxaa laga yaabaa inuu rabow naftiisa u bixiyo inuu istikfaar weydiista ilaa hurdana waa haysaa oo markaa carabkiisa iscuno naftiisa habaaro buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam ilaahuw ii dembi dhaaf ilaahuw ii naxariisaad rabtaa inaad dhahdo ilaahuw cadaabo naartii geliyo saa iyadoo laga yaabaa inaad dhahdo waayo waxaad sheegaysa wax kale ma kala taqaanid sidaa darteed baa axadka naa'imkaee hurdaaya qalinka laga rafacay qalinka waa laga rafacee wax loo qoro ma jiro hadduu daldalmo caaw dhani wuxuu sheegaba waxba looma qoro ka soo qaad ma laha marka ilaahay waa iga manciyo waa ii diiday middaas saddexaad saddexdaa buu markaa ii sheegay fa manacanii haadihi ahaalita falamaa samictu markii aan ka maqlay buu dhahay wiilkii minhu caamir xaggiisa daalika arrintaa qultu lahu waxaan ku idhi rifqan binafsik naftaada u naxariiso war naftaada u dhibri u naxariiso fa innaka adiga taqdii waad gudataa laylataka habeenkaaga qaa'iman adigoo taagan wa taqdac waxaad ku goysaa nahaaraka maalintaada saa'iman soon adoo sooman wa ina aljannata jannadu tudraku waxaa lagu haleelaa biaqalla mimaa tasmac waxaad samaynaysa wax ka yar waxaan aad samaynaysa wax ka yar baa lagu gaaraa janno marka saa darteed caamirow naftaada u naxariiso waina annaara naartuna tuttaqaa waxaa looga gabbadaa oo looga cabsadaa oo laysaga ilaaliyaa biaqalla mima tucaanii waxaan aad isku dhibaysa wax ka yar markaasaa darteed waxaa samaynin faqaala caamir wuxuu yidhi innii anigu la akhshaa waxaan ka cabsanayaa an andama inaan qoomameeyon faraqaniino xayثu meel laa yanfacu nadam aysan anficini nadam meel aysan shallaay iyo farqanin anficin baa jirtaa maalintaa baan ka baqayaa inaan nadaamoodo wallaahi allaan ku dhaartee la ajtahidanna dadaalee oo dadaalee oo waxaan ku dadaalayaa fi lcibaadati cibaadada maa wajadtu ilaan helaayo ila alijtihaadi dadaal xaggii sabiilan wado ilaa waddo lagu dadaalo aan helaayo waan dadaali doonaa buu yidhi ilaahay cibaadadiisa iyo salaada iyo khayrka iyo wanaagga ayaan markaa ku dadaalayaa fa in najawtu haddaan badbaado anoo saas u dadaalaya haddaan koro oo aan janno galo fa biraxmat illaah ilaahay naxariistiisa waay subxaana wa tacaala maaha cibaadadeyda haddaan janno gala raxmad allan ku galay anoo saa u halgamaya wain dakhaltu naara haddaan naar galana hee fa bitaqsiiri waa gaboodfalkaygii buu yidhi anaa gabood falaye rabbi ima dulmin subxaana wa tacaala waa xaalad cajiib badan anoo aad u dadaalaya haddaan badbaado raxmad allan ku badbaaday wallah aanan camalkaygii qiyaamkii soonkii faraha badnaa aanan janno ku gelin haddiise aan cadaab galo rabbi ima dulmin waa taqsiirkaygii gabadfal baa igu jira anaa gaabiyey hayra laakiin anna caamir ibna cabdillaah lam yakun mausan ahayn mausan ahayn raahiban raahib oo min ruhbaani ruhbaanta allayla habeenkii fa xasbun keliya right waa qofka cibaadada aada ugu dadaala ruhbaan keliya ma ahayn mid raahib ahoo ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa habeenkii u go-ay keliya faxasbu wainamaa kaana wuxuu ahaa farisan geesi oo min fursaani nahaari maalinta geesiyaashoodii fardafuulkooda maalintii aydan sidoo kale famaa ada famaa adana muusan dhawaaqin mu'adan mid dhawaaqaya liljihaadi jihaadka fii sabiili اllaahi alla jidkiisa ilaa kaana wuxuu ahaa fii طaliicati man man dadka ugu horeeya yujiibu ajiiba nidaa'ahu dhawaaqiisa caamir dadka ugu horeeyay safka hore ayuu ahaa wa kaana caamir wuxuu ahaa idaa nahada idaa nahada mar allaala markuu usoo soo degdego liaswi e, e, markuu usoo soo degdego ligaswatin duulaan oo min alghasawaati duulaanada maca almujaahidiin mujaahidiinta micigooda markuu la soo degdego ee uu rabo inuu raaco waqaf waa istaagaaya marka hore yatawasamu annaasa dadka ayuu eeg eegahay marka ilan waa rifqa rifqo jameecada uu rabo inuu raaco ee uu la baxo ayuu tawasam ku samaynahayey yatawasam macnaha waa u soo fiirfiirinayayo waa iska ogaanahaya marka hore annaasa dadka liyakhtaara suu u doorto rifaaqahu koladu raaci lahaa qolada uu raaci lahaa ayuu rabaa inuu iska fiirfiiriyo faidaa waqaca hadday ku dhacdo calaa rifqatin rifqo oo tuwaafiqu oo rifqo haddii ay ku dhacdo indhihiisa faidaa waqaca calaa rifqatin oo tuwaafiquhu waafaqda macnaha uu rabay inuu raaco haddii rifqadii uu rabay uu helo oo tuwaafiq iyo iswaafaqitaan xaggooda uga uu ka helo qaala lahum wuxuu u dhihi jiray yaa haaulaa'i kuwaanow innii anigu uriiddu waxaan doonayaa an asxabakum inaan idin raaco calىa an tucطiinii laakiin bishardi waa inaad isiisaan min anfusikum nafafyaalkiina ثaلaaثa khilaalin saddex waxyaabood ثaلaaثa khisaal waa khilaal waa khisaale saddex arin waa inaan idinka helaa fayaquuluuna waxay odhanayeen maa huna waa maxay fayaquul wuxuu dhahayay uulaahuna midood an akuuna lakum inaan inin ahaada qaadiman qaadim anaa idin shaqaynaya dharka anaa dhaqaaya qorya soo guraaya cuntada anaa karinaaya taa horta kuwii ogolaada allay saxiixo inaan idin ahaada khaadiman shaqaale falaa yunaasicunii uusan igula doodaynin axadun oo minkum adinka idinka mid ah fi lkhidmati abadan khidmada iyo shaqaynta qulig wاthaaniyatu midda labaad an akuuna lakum inaan idin ahaada mu'adinan aadaami salaadda anaa aadaamayo dhihi jiray marka xilliga salaada la gaaro mu'adin iga dhigta falaa yunaasicunii axadu minkum annidaa'a lisalaa qofna inuusan igu qabsanin igunala doodin aadaanka salaada wاthaaliثatu midda saddexaad an unfiqa inaan nafaqeeyo calaykum korkiina anaa biilkiina qabaa biqadari aaqati intaan kari karo in allaala intaan awoodana inaan nafaqeeyo fain qaaluu nacam haye hadday dhahaan indamma ilin wuu ku biiri jiray haye hadday dhahaan wuu ka mid noqonayaa waidaa naazacahu axadu axad hadduu kula doodo oo minhum ayay ka mida dadkii shay-an wax oo min daalika arrintaa ka mida maya aadaanka anaa raba hof hadduu dhaho maya anaa raashinkii karinaaya raxala canhum waa ka guurahaya wuu isaga tegaayey ilىa kayrihim kayrkood buu markaa aadaayey walaqad kaana caamir waxaa uga sugnaa min ulaa'ika almujaahidiin nimankaa mujaahidiinta walaqad kaana waxaa uga sugnaa caamir min ulaa'ika almujaahidiina inuu ka mid ahaa walaqad kaana wuxuu ahaa caamir min ulaa'ika almujaahidiina aladiina kuwiibuu ka mid ahaa yakfuruuna badanhayay cinda alfazaci argagaxa agtiisa marka khatartu ay jirtana waa dadka bata macnaha waa la arkaa wayaqiluuna yaraanahayo aan la arkin cinda amaci amaca markuu jiro xoola marka la qaybsanayna arki maysid maanto dhan waa la raadina aaway caamir iyo arkay marka dhibaatada iyo kurbada iyo fasaca jirana safka horo markaa joogaa fahuwa yaqshaa mid dabooloo dhex dabaasho ayuu ahaa allawaa goobaha kamaa laa yakshaaha saysan u soo daboolin aysan u dhex dabaalan axadun siwaah mid asaga ka soo haray walaakinahu laakiinse yacifu mid dhowrsanaan badan buu ahaa cinda almaqnami haniimada agteeda kamaa laa yacifu canhu suusan uga dhowrsan xaggiisa axadun hayruhu macnaha saasaa loola jeedaa fasacana waa badan yahay o meel kastuu iska yaalyaalaa oo waa la arkaa cinda amacii cuntada iyo raashinka iyo wax kala qaybinaayana waa yaryaho maba la arkaba fa haada midkani waa sacad ibn abi waqaas yanzilu waa degayaa bacda alqaadisiyati dagaalkii qaadisiye kadib fii iwaani kisra kisra qasrigiisii ayuu soo degay kisra oo boqorkii mutaqaanaa ah ee furs iwaankiisii iyo qasrigiisii buu soo degay sacad wayamur wuxuu amray cumar ibn eh, camar ibnu muqarani ninka lagu magacaabo bian yajmaca inuu soo kulmiyo alghanaa'ima haniimooyinka wa yuxsiyahaa uuna koobo inuu tiriyo bal wax allaala wixii la soo helay intaad isku keento tiri buu yidhi liyursila si loogu diro khumasaha khumuskeedii ilaa beyti maali lmuslimiin baytulmaalka muslimiinta oo yaqsimu uu qaybiyo baaqiyaha inta soo hartayna cala almujaahidiina nimanka degaalyahanada ah faijtamaca waxaa lagu soo ururiyey bayna yaday hortiisa min alamwaali xagga xoolaha xaggooda waalaclaaqi iyo midka aclaaqa ah xoolaha aclaaqa waxaa la yidhaahdaa waa kuwa ugu nafisane ugu fiican uguna qaalisan kuwa aclaaqa ahee ugu sarsareeya ayaa la soo ururiyey aclaaqa inta ugu faraha badan waa shay kasta oo hamiim ah oo nafiis ah waa wax markuu qaalinimo iyo fiicnaan isku darsado wixii aclaaqa ahaa ee fiicfiicnaa iyo wanafaa'isi wixii heerka sare ahaa oo isku macno dhow yihiine ayaa la soo ururiyey maa yafuuqu alwasfu wax ka kor noqday in la wasfiyo in la qaabeeyo intaasay ahaayeen iyo saasay ahaayeen wax la dhaho wax ka sarreeya ayaa lagu soo kulmiyey oo wayacizu ka adkaaday oo ka cizoobay cala alxasri in la xasriyo ama la koobo in la xasriyana way ka way ka cizoobeenoo way ka adkaadeen macnaha waana la koobi waayey waana la sifeyn waayey waa sacad agtiisa la keenay fa hunaa meeshaani silaalun sallado ayaa yaala salladaha waa dembiilooyinka waaweyn kabiiratun oo weyn mukhatamatun lagu khatimay oo saa loogu wareejioo lagu daboolay birasaasi rasaas waa maar maar baa inta saa loogu wareejiyey yaa sallad lagu dhex sameeyey mamluu'a waxaa ka buuxa oo laga buuxiyey biaaniyati الdahabi wاlfida weelal qalin iyo kuwa dahab ah kaana ya'kulu bihaa waxaa wax ku cuni jiray muluuku farisa faris boqoradooda saxamadii galaasyihii koobabkii dahabka iyo qalinka oo ay faris madaxdoodii ku cuni jireen yaa sallad ka buuxda oo maar lagu wareejiyey halkaabay taallaa wa hunaaka meeshaan sanaadiiqun sanaadiiq baa taalla sanduuqyaalo oo min nafiisi alkhashabi alwaaxa kan u qalisan laga sameeyey kudisad laga buuxiyey fiiha gudaheeda fiyaabu kisra kisra dharkiisii iyo wa awshixatuhu wishaaxyaalkiisii waa kuul wishaaxa waxaa la yidhaahdaa waa kuusha aan yarayn laakiin markii saa loo gashto ilaa waxoogaa jilbaha gaaraysa kaasaa ka buuxa wa duruucuhu cambuurbereedyaalkiisii almuxallaatu lagu xardhay lagu qurxiyey biاljawhari wاdurr jawhar iyo durr waxyaaba laysku qurxiyo wa haadihi tani asfaaqu waa asfaad asfaad waxaa la yidhaahdaa geed yar oo maar ah waa weel yar dumarka inta badan waxay ku shubtaan waxay dhigtaan markay seexanayaan armaajada agteeda cuudka iyo uunsiga iyo dhegadhegaha iyo waxaasay ku ritaan marka waa weel yaroo aad u qurux badan mamluu'a waa mid laga buuxiye asagana binafaa'is alxuliyi dahabka iyo waxa laysku qurxiyo kan ugu qaalisan iyo wa rawaa'ici muqaniyaati waxyaabaha la reeb la samaysto muqadiyaadka waxyaabaha dadku ay ayagu samaystaan kan ugu qaalisan ayaa ka buuxa weelashaa yareerka ahna wa tilka tani acmaadun fiiha waa aqmaad waa galal fiihaa suyuufun waxaa ku dhex sugan seefo muluuki اlfurusi boqoradii furseefahoodii melika bacda melikin boqorba boqorka ka dambeeyuu ka dhexli jiray wa suyuufu اlmuluuki boqorada seefahoodiina halkan bay yaalaan waalquwaat iyo nimankii quwaadda ahee horjoogayaalka ahaa aladiina khadacuu kuwaasoo u khuduucay oo u qushuucay lilfurusi furus nimankii qaadada ahaa ee hoggaamiyaalka ahaa ee u khuduucayoo hoos yimid furus seefahoodii khilaala taariikhi taariikhda gudaheeda in allaale intay taariikhda furus jirtay raggii noocaas ahaa seefahoodii wa fii maa wakti kaana alcummaalu shaqaalihii ay ahaayeen yaxusuuna kuwa koobayoo tirinaya haadihi alghanaa'imi haniimooyinka calaa mar'ayin meel ay arkayaan min almuslimiina xaggaa lagu soo tirinaa iyo meel baa la gelaya oo lagu soo tirinaa ma jirto dadkii oo dhan meeshay wada taagan yihin dadkii oo dhan hortoodii araggoodaa lagu tirinayaa iyo wa masmacin meel ay ka maqlayaan kow iyo laba wixii la tirinaayo aqbala cala alqawmi qoomkii waxaa soo qaabilay oo ku soo baxay rajulu nin ashcafu aqbaru basaasan boorna leh ashcafna waa timaha way basaasan yihiinoo nadaafad iyo saliid iyo shallo ma laha aqbarkana waa jidhka intiisa kaleoo boor iyo dhas iyo waxbaa ka muuqdaa wa macahu wuxuu wadaa ninka xuqun kabiirun xuq buu wadaa waa sanduuq kabiirun oo weyn kabiiru lxajmi jumrigiisa uu weyn yahay xuq buu wadaa ama waa boorso ama waa sanduuqoo xajmi weyn leh haqiilu lwasan wasani miisaankiisan uu culus yahay xamalo wuxuu ku soo xambaaray biyadayhi labadiisa gacmood kiltayhimaa labadoodaba hal wuu ku qaadi waayey labada gacmood buu saa ugu soo qaaday fata'ammaluu way u kurgaleen way sugeenoo way fiiriyeen fa faidaa huwa waaba xuqun sanduuq ama boorso lam taqac aysan ku dhicin cuyuunuhum indhahooda calaa milihi kaasoo kale qatun weli waxaan maantao dhan la tirinaya oo hortooda yiilay kaasaa ka fiican macnaha walaa wajaduu maysan oo walaa wajaduu aysan helin fii maa jamacuuhu wixii ay jamcinayeen shay-an shay yacdiluhu u dhigma sanduuqa ow yuqaaribu ama u dhowaadaba wax u dhigmi kara ama u dhow uusan markaa jirin fanadaruu way fiiriyeen fii daakhilihi sanduuqa daaqilkiisii faidaa huwa qad mulia maxaad badayi kartaaba waxaa ka buuxa birawaa'ici اduri wاljawaahiri jawaahirta iyo duriga waxyaabaha laysku qurxiyo waayo dhammaane rawaa'icda iyo kuwa ugu sarsareeyey ugu qaalisane ugu qurucda badan yaa sanduuqa gudihiisa ku jira faqaaluu waxay u dhaheen lirajul ninkii ayna asabta haada alkanza hamiin war kanzigan hamiinka ahe qaaliga xaggee ka heshay xaggee ka keentay macnaha faqaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi hanimtuhu waxaan ka haniimaystay waan ka helay fii macrakati kada duulaankii hebel fii makaani kada meel hebel faqaal waxay dhaheen hal aqadta minhu shay-an wax ma kala baxday midkaa mid la dhaafi kar ma ahe wax ma ka qaadato ma kala baxday faqaal wuxuu dhahay hadakum ullah allah idin hanuuniyo ilaahay ha idin hanuuniyo wallaahi baan ku dhaartay ina haada alxuqa sanduuqane kan ah iyo wa jamiica maa shay kastoo malakathu ay hanatay muluuku farisa faris boqoradooda laa yacdilu cindii agtayda uma dhigmo agtayda lamid ma aha mana la dhigmaayo cindii agtayda qulaamata dufrin ciddi fiideeda waxaan aad u jeedaan iyo waxa iska daaye ay haystaan furs boqoradoodoo dhan iyo ciddi fiideeda mabay dhigmi karta buu yidhi waxaan agteeda ma waxba maba ka aanba idinku aadleedii wax maad kala baxday iyo waa qulaamata dufrin ciddi wax la mid ah ama qulaamkeeda ama fiideeda walowlaa xaqu bayti maali muslimiin muslimiinta mm, baydka baytulmaalkooda xaqa uu nagu leeyay hadduusan ahaan lahayn fiihi maa rafactuhu min ardihi meeshiisa maba ka soo qaadi lahayn buu yidhi waxaan haddaba u soo qaaday baytulmaalka muslimiinta in wax lagu shubo ayaa xaq nagu ah meehee maa rafactuu kama soo kor qaadeen min ardii dhulkiisa walaa aataytukum bimana idin keeni lahayn buu yidhi faqaaluu waxay dhahen man anta war yaa tahay akramaka allah allah ku karaameeye war tahay ninkaaga fiicano fa faqaal wuxuu dhahay laa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa ukhbirukum idiin sheegi maayo ciddaan ahay ma idin sheegahay litaxmiduunii saad ii ammaantaan hadhow inaad idhahdaan hebel saasuu ahaa nin saasuu ahaa waxaasuu keenay ma raba buu yidhi walaa ukhbiru hayrakum kayrkiinana u khabri maayo cidaan ahay liyuqariduunii say ii ammaanaan ayagana idinkana idin sheegi maayo cidaan idinka ahaynna isku sheegi maayo buu yidhi walaakinii laakiinse axmad اllaha tacaalى ilaahay baan ku mahadinayaa waarju waxaan ka rajaynayaa hawaabahu ilahay baan hawaabtiisa rajayn subxaana wa tacaalى uma tarakahum wamadaa waa isaga soo tego waa soo dhaqaaqay faamaruu waxay amreen rajula nin oo minhum dadkii ka mid ah an yatabacahu inuu dabagala ninkaan war ninkaan raac baa la yidhi soo ogow waan yaأtiyahum inuu ula yimaado bikhabarihi khabarkiisa khabarkiisana noo keen magaciisa iyo cidda uu yahay iyo dhammaan noo keen nin bay soo daba dhigeen famaa zaala rajul ninkii kama uusan zuulin yamdii inuu soconaya waraa'ahu caamir gadaashiisa wa huwa caamirna laa yaclam uusan ogayn xataa balaga ilaa uu gaaray asxaabahu asxaabtiisa raggii marka hore uu ka soo tegey yuu caamir u tegey falammaa goortii sa'alahum canhu u weydiiyey uu yidhi war ninkan waa kuma qaaluu waxay dhaheen alaa tacrifuhu ma taqaanid miya ninkan miyaadan aqoonin inahu zaahid اbasrati waa zaahidkii basra waa ninkii zaahidka ahaa waa ninkii adduunka duuduubee tuuray ee reer basra waa caamir ibn cabdillaah atamiimiy ninkaa waayo bay dhaheen laakina xayaata caamir ibni cabdillaahi noloshii caamir ibni cabdillaah cala araqmi ayaduu ay jirto mimaa carafta wixii aad ka aqoonsatay min amri amarkiisa ila maxaan soo aqoonsanay nin zaahid ah cibaado badan rabbi barya cibaadadiisa in la ogaado aan rabin kaynta dhexdeeda leyl ku tukanaya asagoo arrintiisa sidaa ay ahayd lam takhlu kama fakanin lam takhlu khaali kama noqonin min almunaqisaati waxyaabaha wax carawiya waxyaabaha wax wasaqeeya kama badbaadin oo kama khaali noqonin walam taslam mana ka badbaadin min ada naasi dadka dhibkooda ninkii noocaan ahaabaa badbaadi waayey falaqad tacarada waxaa u soo bambaxay waxau la kulmay mimaa yalqaahu waxa ay la kulmaan alsaadicuuna dadka ku lajahroo kor u dhawaaqa bikelimati alxaqi kelimada xaqa ah dadka la jahra wixii ay la kulmeen almunkiruuna inkira lilmunkari munkarka alcaamiluuna ka shaqeeya calىa isaalatihi munkarka tirtiritaankiisa wixii ay la kulmeen ayuu la kulmay wa kaana asababu sababtii waxay ahayd almubaashiru ee mubaashirka ahayd ee ku qabsatay fii maa laxiqa bihi wuxuu haleelay oo min ada dhib ah arrinta soo socotaa waxyaabihii dhibka soo gaaray mubaashirkii uu kala kulmay wixii haleelee dhibka wuxuu ahaa annahu asaga waa caamire absara wuxuu arkay rajula nin oo min acwaani saaxibi shurdi saaxibu shurdaha dadka ee ciidanka midka saaxiib saaxiibkuhe u taliya nin u shaqeeyey acwaantiisa ah waa saaxibu shurda albasrati basra magaaladeeda ninka u taliya ee qaybta ciidanka haysta nin shaqaalo u ah buu arkay waqad amsaka asagoo ku dhegan bikhinaaqi rajuli ahli dimma nin ahlu dimaha ka mid ah khinaaqiisa iyo dhuuntiisa yuu saa ugu dhegan yahay wa jacala wuxuu galay yajuruhu inuu jiidaayo jaran jiiditaan xoog buu u jiidayaa wadimiyu ninkii dimigaa dimi waan soo tilmaanay waa gaalada muslimiinta ku dhex nool oo in dhibaato la gaarsiiye mamnuubixiya garaamaha dimigiina yastakiiu الnaasa dadkii wuu gargaar weydiisanaya wuu qaylinaya وyquل wuxuu odhanaya ajiirunii war i badbaadiye ajaarakum الlah allah idin badbaadiye ajiiruu war u gargaara oo badbaadiya dimata nebiyikum nebigiina dimadiisii ballantiisa yaa macshar اmuslimiin ila nebigaa kula ballamay inaan dhibaato la gaarsiinin gaalada muslimiinta ku dhex nool yaa macshar muslimiin dimadii nebigiina badbaadiya faaqbala caamir calayhi buu soo qaabilay wa qaala wuxuu yidhi wuxuu u maleeyey in jisyadii iyo canshuurtii usan bixinin qaala wuxuu ku yidhi hal adayta jisyataka ma dhiibtay jisyadii lagugu lahaa faqaala nacam adaytuhaa ha waan dhiibay buu yidhi faاltafata ilى rajul ninkii buu fiiriyey almumsiki haayee ku dheganaa bikinaaqihi kinaaqiisii kuleetiga wa qaala wuxuu yidhi maa turiidu maxaad ka doonaysaa ninkaa maxaad ka rabtaa faqaala wuxuu dhahay uriiddu waxaan rabaa an yadhaba macii inuu ila tago liyagsaxa suu u soo xaaqo xadiiqata saaxibi shurd ninka shurdada haystaa beertiisa inuu soo xaaqo ouna iraaco faqaala caamir wuxuu ku yidhi lidimi ninkii dimiga ahaa atatiibu ma ku qanacsan tahay oo ma ku faracsan tahay oo iib ma ku tahay nafsuka nafsadaada bi haada alcamal camalkan laguu wado faqaala kalaa maya buu dhahay awood uma lihi falidaalika taasi yahudu waay dmi waxay duminaysaa quwaaya xoogayga ila maantao dhan baan wixii muslimiinta aan siilaa usoo shaqaynaya kista ii dhiman inaan ciyaalkayga u soo shaqaystaan rabaa haddana haddaan meesha tago xooggaygii waa dumayaa wayashqalunii waxay iga mashquulinaysaa can kasbi quuti ciyaali quudka ciyaalkayga kasabkaan u soo shaqayn lahaa taana way iga mashquulinaysaa faltafata caamir wuxuu eegay ilaa rajul ninkii wa qaal wuxuu dhahay dacu sii daa buu yidhi daa buu yidhi ninka faqaala laa dacu dayn maayo buu dhahay isagana ma dhaafaayo famaa kaana min caamir caamir xaggiisa kama ahaanin oo kama samaynin oo kama dhicin ilaa an alqaa ridaa'ahu inuu go'iisii saaray uu ku tuuray cala dimiyi ninkii dimiga ahaa wa qaala wuxuu yidhi wallaahi laa wallaahi allan ku dhaartaye laa tux la dilaacin maayo lagu xadgudbi maayo dimmatu muxamedin nebi muxammed ballantiisa wa ana xayun anigoo nool cartaaba buu yidhi waa kaasaaya uma kabacdi tajamaca annaasu dadkii baa ku soo arooray ilaa meeshii buq yar ka dhaca dadweynuhu saasay ugu soo tuursameen wa acaanuu waxay gacan siiyeen caamir calaa rajul ninkii ka dayntiisii wakhallasuu waxay ka bixiyeenay ka fakiyeen addimiyi ninkii dimiga ahaa bilquwa si xoog ay u khalliseen famaa kaana min acwaani maba ahaaninba min acwaani saaxibi shurdi ilaa an ittahamuu inay ku tuhumaysteen ay ku tuhmeen caamir binabdi aaca aacadii inuu ka baxayba aacadii welilamarka la ateeci lahaa ayuu ka baxay bay dhaheen waramowhu waxay ku tuureen bilkhuruuji inuu ka baxay cala asunnati waljamaaca sunnadii jamaacada hadduuba waxaan keenay oo raggii uulamarka ahaa arintoodii uu diidahayo wallahi ninkaa nin tuuray ballantii waayay dhaheen wa qaaluu waxay dhaheen innahu asagu imru'un waa shaksi laa yatasawaju nisaan dumarka guursankoo waa cilad walaa ya'kulu laxmu alxayawaanaat hilbaha xoolahana ma cuno iyo wa albaanaha caanaheeda waa labo wayatacaala wuxuu iska kormarsiiyaa calaa khishyaani inuu soo dhex galo soo fadhiisto ama uu soo daboolo majaalis alwulaad madaxda fadhigooda meeshay nimanka umaradu fadhiyaanna waa iska kibrisiiyaayo ma soo fadhiisto saddexdaasay ku soo eedeeyeen wa rafacu waxay u kor qaadeen amrahu amarkiisay ku dacweeyeen ilaa amiiri اlmu'miniin oo cثmaan ibni cafaan ahaa radia allaahu canhu ilaayaa ka raadi noqdeen cثmaan baa markaa walaayada iyo madaxtinimada haystay amara wuxuu amray alkhaliifatu khaliifkii waa cثmaane waaliyahu waaligiisii calى اbصraةi basre joogay ban yadcuwa inuu u yeero caamir ibn cabdilaah ilىa majlisihi xafiiskiisii majliskiisuu ugu waco wa an yas'alahu inuu weydiiyo camaa nusiba ili waxyaabaa laga soo sheegay xaggiisa waxyaabaha xaggiisa laga soo sheegay lagu nisbaynhayo xaggiisa loo nisbaynayo la dhahay hilibna ma cuno naagana ma guursado ee madaxdana lama fadhiisto taa in lasoo kor qaado iyo wa an yarfaca lahu inuu u soo gudbiyo khabarahu khabarkiisa wixii jawaabtiisa ahna iisoo gudbi buu yidhi fastadcaa wuu u yeedhay waaliy basrati basra waaligeedii caamiran caamir buu u wacay wa qaala wuxuu yidhi ina amiira muminiin muminiinta amiirkoodii aaal allah ilaahay ha dheereeya baqaau jiritaankiise amarani wuxuu isoo amray an as'alaka inaan ku su'aalo can umuurin arrimooyin nusibat ilayka xaggaaga loo nisbeeyey lagaa soo sheegay macnaha inaan ku su'aalo maxaad ka qabtaa faqaala wuxuu yidhi caamir sal camaa amara bihi amiiru muminiin iweydii wixii amiir muminiinta ku soo amray faqaala wuxuu dhahay maa laka maxaa dhacayo maa laka oo taczifu aad uga leexanaysaa oo dhunacaysaa can sunnati rasuuli اllaahi rasuulka sunnadiisa sal اla alيه wasalam oo wataabaad u diidaysaa an tatazawaj inaad guursato ilaa ninkii guurka diidaa sunnadii nebiguu diiday sal allahu alayه wasalam maxaa keenay oo kelifay inaad guursan weyso macnaha oo sunnadii nebiga kaa leexiyey oo markaad uga leexanaysaa su-aashaasuu markii hore weydiiyey maxaa kaa leexiye sunnada nebiga faqaala wuxuu yidhi maa taraktu kama ugama aanan tegin azawaaja guurka cusuufan ka iilasho iyo nicitaan can sunnati الnebiy nebiga sunnadiisa calayhi الsalaatu wasalaam aan nacayo fa ana anigu ashhadu waxaan qirayaa annahu laa rahbaaniyata rahbaaniy inaysan ku jirin fi lislaami islaamka rahbaaniya waxaa la yidhaahdaa waa qofkoo cibaado un u go-a ma guursanaayo ma shaqaysanaayo wax ma qabsanaayo ma ishagaajinaayo ma qubaysanaayo un waxaa noqonaa nin meesha isaga jiro ilaahay caabudaya keliya maya islaamku ma aha afar iyo labaatanka sac masaajidkan fadhina lagaa yeeli maayo afar iyo labaatanka sac suuqan joogaan lagaa yeeli maayo cibaadayso adduunkaagan u shaqayso marka rahbaaniyanaysan islaamnimada ku jirin wainamaa ana imru'un shaksi baan ahay ra'aa waxaan arkay anna lahu inaan leeya nafsan waaxida hal nafs keliya hal nafaan leeyaa buu yidhi fajacalahaa naftii waxaan ku yeelay lilaahi caza wajal ilahay baan siiye subxaana watacaala ilaahay ayaan u yeelay oo khashya waxaan ka cabsaday an takalibahu inay ka guulaysato azawjatu zawjada calayha naftii korkeeda haddaan naag guursado madax xanuun iyo qayle iyo saan baa dhacda iyo xaggaad joogtay iyo waad soo daaday iyo sokor baa dhammaatay saliid male iyo inay naftiga qaalib noqoto taasaan nacay buu yihi waa midda koowaad faqaala wuxuu yidhi maa laka maxaa xaalkaagiyo laa ta'kulu laxma aad hilibka la cuni la'dahay hilib ma cuntid baana la dhahaye maxaa hilibka wa cuni weysay faqaala wuxuu yidhi bal aakulu waan cunaa ida ishtahaytu haddaan jeclaysto wajadtu aan helo haddaan hilibka helo aanana ka hela sida loo kariyey asagiina aan helo waan cunaa amaa idaa lam ashtahihi haddaanan jeclaysan kawana hilibkii baan helay laakiin wax aan jeclaysan baa loo sameeyey ma ka helin buu yidhi aw ishtahaytu ama aan jeclaado walam ajidu aan helin fainii laa akulu anigu ma cuno maxaan cunaa buu yidhi markaa ilan maba helinba mana ka helin ama waan helayo waan ka heli waaye ama waan helo asagii baan ka heli waaye marka see u cunaa buu yidhi ma jirto taana laakiin haddii aan helo aanna ishtaheeyo waan cunaa wax kaloo iga manciya markaa ma jiro faqaala maa laka laa ta'kulu jibna jibnaa macad cuni weyda buu yidhi baalka jibnaa la yidhaahdo waa ilmaha yar yarka ahe cananuuga ah oo calooha calooshooda cana ay ku jiraan oo la fariisiiyo baalka noocaasee jibnaha la dhaho maxaad cuni weysay baa la yidhi ka faqaala wuxuu dhahay innaa anagu bimanطaqati waxaan ku sugan nahay maniqadii qaarad fiiha majuusun majuus ay joogto yasnacuuna اljibna ayagaana jibniga sameeya wahum qowm waa qowm laa yufariquuna aan kala geynin bayna almaytati wاlmadbuuxati xoolaha la gowraci kan dhintaa way isaga kaasoo samaynayaan wax allah waxay arkaan ku dhintay ku qalayba way kuu samaynaan kala farqin maayaan wa innii anigu la akhshaa waxaan ka cabsanayaa an takuuna inay noqoto alminfaxatu minfaxada waa maadada laga sameeya jibnaha allatii sunica bihaa ay ka sameeyeen aljubnu min shaatin ri inay noqoto hayra mudakaatin aan la gowracin famaa shahida waxay markhaati iiga kacaan shaahidani laba markhaati oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah calaa annahu جبن inuu jubni yahay sunica laga sameeyey bimanfaxati shaatin ri manfaxadeeda madabuuxatin la gowracay akaltu waan cunayaa buu yidhi laakiin waxaan isaga ilaalinayo ama un xaaraan cuntaa faqaala wuxuu yidhi wamaa yamnacuka maxaa kuu diiday an ta'tiya inaad u tagtood la fadhiisato alwulaad nimanka wulaaddee madaxda ah wa tashhad aad ka qayb gasho majaalisahum makaano fadhigooda xafiisaha maxaad ugu tegi wayso loo fadhiisa la'day madaxda faqaala wuxuu yidhi inna fii abwaabikum albaabihiina kafiiran waxaa buuxa min طulaabi اlxaajaat dad dan u leh dad dulaab ahoo dalbahaya xaajaad oo baahi haysaa fadcuuhum u yeerta ilaykum xaggiina nimankaa baa'ida hayse albaabiyada taagtaagan aad kaxiraysaan buu yidhi war kuwa u wacda waqaduu uguda xawaa'ijahum danahooda oo ladaykum xaggiina ay ka qabaan watrakuu ka tagoo iska dhaafa man laa xaajata lahu cindakum qofaan agtiina xaaja ka lahayn qofaanba idin rabin noo imow maxay tahay meeqa albaabiila fadhisaa oo maalin kasta la celiyaa beri imow beri imow la leeyahay war dadka wax u tara buu yidhi dadka idinka tegaynaa faraha markaa ka qaadaa caamir qisadiisa aad bay u dheer tahay laakiin inta dhiman waxaanu ku dhamaystiri doonaa haddii rabbina subxaana watacaala duruusaha noogu soo socdaa balse caawa meesha ay noo joogto wabilaahi tawfiiq wallahu subxaana watacaala aclam